bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wclى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu اlbukhariyu raximah اllah tacaalى baabun almustashaaru mu'taman baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almustashaaru qofka lala tashanaayo mu'tamanun kula ammaanaystay waaye oo ninka mustashaarka ah ee lala tashanaayo waa la ammaanaystay tarjamadan marka alimaamu lbukhaari uu baabeeyey ama uu tarjamada ka dhigtay iyada lafteeda xadiidba ah abu daawuud uu soo saaray can ibni lmuhana can yaxya bni abi bukayr can shayban can cabdilmelik can abi salamata can abi hurayra almustashaaru mu'taman ayb ibnu maajahna sidoo kale ayuu u soo saaray qala xadaanaa aadamu wa huwa aadamu bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qala xadaanaa shaybaan huwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu ayb qaala xadaanaa shaybaanu abu mucaawiyata qaala xadaanaa cabdulmalik bnu cumayr can abi salamata bn cabdiraxmaan can abi hurayrata qaal qaala annabiyu sala اllahu calayhi wasalama labi اlhaythm nabiga abulhaytham ayuu wuxuu ku yidhi nin la yidhaaha laka khaadimun khaadim ma leedahay kuu adeego qaala laa may buu yidhi qaala faidaa ataanaa sabyun haddii uu noo yimaado dad yacnii maxaabiis ah ama qafaal faatinaa noo imow saan mid kuu siinno kuu khidmeeyo fautiya nabiyu sala allahu calayhi wasalama bira'sayni nabiga laba madax baa loo keenay laba qof yacni laysa macahumaa thaalitun ounan la jirin mid saddexaad faataahu abulhaytham abulhaytham ayaa u yimid qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi ikhtar minhumaa labadooda dooro qaala yaa rasuul allah wuxuu yihi rasuul allow ikhtar lii adiga ii door faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi ina almustashaara ninka lala tashtay oo talada loo dhiibtay mu'tamanun waa mid la ammaanaystay haddaad yacnii la tashatay nin la ammaanaystay baan dhahay khud haadaa midkan qaado fa inii ra'aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo tukanaayo wastawsi bihi khayran khayrna u dardaaran maxaa nebigu ninkaa labadan nin wuxuu ku kala qiimeeyey salaada iyo ficnaanta diinigan midkan baan arkay isagoo tukanaya isaga qaado khayrna bal ku fiiriyo dardaaran fa qaalat imra'atuhu naagtiisiibaa waxay ku tiri ninkii abulhaytham maa anta adigu ma tihid bibaaliqin mid gaarayo maa qaala fiihi nabiyu sala allahu calayhi wasalama wixii nebigu yidhi ee ninkan wanaag in loo dardaarmo ah mid gaaraya ma tihid ilaa an tuctiqahu inaad xoraynaysa maahan dee warkii nebigu waxbuu kuu sarbeebay khayrkiisana ma gaar warkaa nebigana ma gaaraysid inaad xorayso maahan qaala waxa uu yidhi fa huwa catiiqun waa xoraysan yahay isaga waa mid la xoreeyeyba faqaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yidhi in allaha alleh lam yabcath nabiyan nebi ma soo dirin walaa khaliifatan khaliifana ma soo dirinoo dadka madax ugama dhigin ilaa walahu biaanataani ilaa wuxuu leeyahay labo waday laba saaxiib hoosaado biaanatun biaano ta'muruhu bilmacruufi macruufkay faraysaa wa tanhaahu can ilmunkari munkarkana waa ka reebaysaa wa bitaanatun kooxna bitaanana laa ta'luuhu kala gaabin mayso khabaalan fasaad fasaad iyo dhibaato kala gaabin mayso kuwa kalena <clears throat> waman yuuqa qofkii la dhowray bitaanata suu'i laga dhowray saaxibada xun faqad wuqiya qofkaa waa la koriyey oo sharci dhibaato waa laga badbaadiyey ninkaa waa la koriyey <clears throat> xadiidka tirmidi ayaa wariyey min ariiqi اlbukhaari ayuu kasoo wariyey sanadkanba oo wuxuu yidhi xadaanaa moxamed bnu ismaaciil qaala xadaanaa aadam ila aakhirihi sanadkan buu sii dabagalay marka bukhaari buuna ka wariyey ayb xadiidkan alimaamu tirmidi wuxuu yidhi markuu wariyey kadib xadiiثun xasanu صaxiix ayb marka wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix waxaa laga qaadanaya marka xadiidka dhowr mas'alo masalada koowaad waxay tahay xaalka asxaabta sida uu u ahaa adduunyo badan iyo wax fara badan maynan haysanin leanna ninkan nebigu markuu yidhi khaadim ma leedahay malihi buu yidhi wax aan ayib waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa qofku marka laba arrin la dooransiiyo oo tale ay timaado inuu la tashto dadka wanaagsan oo iyagu meel fiican wax ka fiiriyo saxaabigani wuxuu la tashtay nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo markuu yidhi labadan keen doortaa isagaa la teliyey marka nabiga sal l cumar bnu lkhaaabna waxaa laga wariyey inuu yidhi laa tasxab ilfaajira nin faajira ha la saaxiibin fayaxmilaka cala alfujuur oo markaa uu kugu xambaaro faajirnimo ayb kaa marka faajirka alla saaxiibino faajirnimada marka uu kugu xambaaro washaawir fii amrika aladiina yakhshawna allah arrimahaagana waxaad kala tashataa dadka ilaahay ka cabsada washaawir fii amrika aladiina yakhshawna allah ayb walaa tufshi ilayhi siraka faajirna sirtaada ha u faafinin oo siinin sirtaada ayb dadka alla ka cabsadana la tasho ibnu mascuud isaga waxaa laga wariyey walaa takunuu cujalaa'a madaayiica buduran ha ahaanina buu yidhi dad degdego oo aan tala weydiinin haddana madaayiica oo wax faafin badan ayb aad un wax u faafiyay wax kasoo ogyihiin iska sheega ayb buduran oo wax firdhinaaya sirba aan lahaynba ha ahaanina baqawi baa labadaas aharba wariyey baabkan almustashaaru mu'taman bou sharxu sunnaha baabeeyey aathaartanna waa ku dardaray marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa dadka lala tashanaayo inay noqdaan dad alla ka cabsano qofaan alla ka cabsanaynin waxbaha kala tashanin xataa shayga ou yaqaano xataa ha kala tashanin lana maxaa yeelay ammaano laguma qabo qofkaas haddii marka aada isleedahay war ninkan ilaahay ayuu ka baqaa laakiin waxaan ma yaqaani hadda tale kama bixin karo nin yaqaano oo talena ka bixin karo alla ka cabsan kara raadi iyadoo lafteeda shuurada waxay u baahan tahay qofka waxaa lagala tashanaa waa inuu horta yaqaano dii nin marka ilaahay ka cabsanayo habeenii maalin qur-aan akhriyo eh, waxuusan aqoonin aada weydiiso de muxuu kuu sheegaya ma yaqaanba isaga ammaanadii iyo inay isla wada socdaan cilmigaa la rabaa marka labadaas haddii marka cilmiga la haayo ammaanadana lala-yahay waxba ma taraayo cilmiga haddii ammaanadii la hayana waa dhici kartaa inay wax tarto uun ninkaasi markay ugu yar tahay wuxuu ku leeyahay waxaan anay ma aqaanay orod hebel raadi bal iyada lafteeda tala fiican markastaa ammaanadu iyada waa fiican tahay ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa almustashaaru mu'taman ninka haddii lala tashto waa la ammaanaystay laba shay baa inuu iska ilaaliya waaye inuu ka qariyo qofka talada saxda ah. iyo tala xun inuu siiyo uu ku hogaamiyo labadaa waa inuu iska ilaaliyo haddii uu ka aamuso uu ka qariyana ninkaa waa dembaabayo waa khiyaanay qofkaas muslimkaa midda labaadna waxay tahay haddii uu ou marin habaabiyana qatar waay dadka qaar baa marin habaabinaayo si qofkani uu meel uga dhaco isagoo markaa isdhahaayo haddaad talada wanaagsan siiso ama xoogaa kaa maal bataa iyo ganacsiga amau kula soo galaa iyo suuqa amau wax ka soo galaa iyo xirfadda amau kula soo galaa iyo waxyaabahaas lama rabo oo idastansaxaka fansax haddii uu talo kaa dalbo la tali risqigan ilaahay isagana uma waaynin adigana kuuma waaynin nacam ayb hadaad marka u sheegto adiga risqigaagii yacni kii alla kugu talagalay isagu qaadan maayo mar walba suuqan marka mushkilo waxaa taallo xataa kama aamusayaan ganacsatada qaarkood waxaa laga yaabaa meel daran oo ninkaani waxba aan uga soo baxaynin inuu dalaq siiyo ayb hadhowna wuxuu kuleeyahy ganacsi maa laysku sheegaa saas u hayeen marka ganacsigu diin la-aan mau keenaa marka lama rabo qofka haddii marka ninka lala tashtaa waa mu'taman waa waxbaa lagu ammaaneeyey ammaanadaas inuu kasoo baxaa laga rabaa masalada saddexaad ee laga rabaa mu'tamanka waxay tahay mustashaarku in uunan sirtaas bixinin arrin baa lagala tashtay walidaalika baqawi aathaar wuxuu daba dhigay xadiidkan sirta iyo ka hadlaysa wuxuu yidhi haddii uu nin afka kuu soo dhowaysto ama markuu kula hadlaayo wax ku weydiinayo dhinacyada iska fiirfiiriyo ninkaasi warkiisa waa u sir cid kale ha uga sheegin marka aada la taliso waxyaabahaasaa marka xadiidka laga qaadana aadaab fara badan oo aada u qiimo badanna ah ayib ayib waxaa kaloo xadiidku uu tusaa xaasaskii asxaabta siday u qiimo badnaayeene iyaguna u tala fiicnaayeen ninkii addoonkii markuu keenay warwarkii rasuulka ma gaaraysid ilaa aad ninkan xorayso oo qofka nin khayr loo dardaarmo khayrka weyn male inaad xornimadiisii farta ka saarta ood xornimo siiso marka iyaga laftooda markan aaday u tala fiicnaayeen xaasaskii asxaabta marka hadda qofku hadduu qof fiican wax ku darsado wax fiican um, tala fiican unbuu um helahbaabun ay hada kani baabun baab weeyaan almashuuratu taladii ayb in la tashado qaala xadaanaa sadaqatu wa sadaqatu bnu lfadl qaala ahbarana bnu cuyayna can cumara bni xabiibin can camri bni dinaar cumar bnu xabiib almaki weeyaan wahuwa hiqatun xaafid akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad rijaasha kitaabkan bis uu ka mid yahay can camr bni diinaar qaala qara'a bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu akhriyey washaawirhum fi bacdi اlmri aayadda washaawirhum fi lmri ibnu cabaas marka isaga wuxuu akhriyey washaawirhum fi bacdi اlmri marka qiraa'aadkan shaadka a mararka qaar tafsiir waa galaan tafsiir kaanahu marka aayadda qiraa'adan ibnu cabaas aayaddu inay tafsiir u tahay oo nebiga marka la washaawirhum la tasho fil mri arinka kala tasho arin kasta maaha waa fii bacdi lmri arrimaha marka aan talada u baahanaynin waxaa ka mid a ah dade wixii ilaahay soo xukumo kale tala male iyada kuwaas shaygan waa waajib Eh, waajibkaas ma sameeyaa mase waa iska dhaafaa taladu saas ma ahaanaysa ushaawirhum fii bacdi اlamri marka waxay tahay wax maslaxadooda iyo mafsadadooda dadka ku kala duwanaan karaan horta dadka kasoo dhexbixi oo ninkan tala sii kan tala sii kan tala sii wahaa kada marka fii bacdi اlamridiisaas aayadayba tafsiir u tahay ibn اlmundir ayaa fii tafsiirihi kusoo saaray eh, aarkan ayb marka talada culimmadu markay ka hadlayaan shuruudooda waxaa ka mida shaygan laga tashanaayo asalkiisu haddii xugun sharci ah oo go-an uu ka jiro yacni asalka shaygaasi ma laga tashanaayo laakiin way dhici kartaa in laga tashto seen u samaynaa de seen u samaynaana waa shay kale shaygan ma samaynaana wax kale hadda ma la dhahaayo maalan yani shay waajiba ma samaynaa mase ma samaynayna ma laga tashanayo iyada waa la samaynaa laakiin see u samaynaynaa waqtigan munaasab ba noo tahay saacaddan kadib yani saacaddeen samaynaa seen yani arrinkan u qaba karnaa asagoo sidii ugu fiicnayd taasoo kale tale waa ka furan tahay dhinacaas waxyaabo badanaan dhow marka tale u baahanayo jihaadkaba ha ugu badnaadee ayb oo nebigu talayaalka uu qaadan jiray badanaa waxaaba u badan ghasawaadka u badnaa ayb wixii midda kale nas uunan ku soo aroorinna waa laga tashana mararka qaar baa laga yaabaa inta tashanayso nas ma oga nin kaloo ka maqanna inuu masaladan nas u haayaba waa dhacdaa oo cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu markii uu galay shaam ee uu damcay inuu galo daacuuna loo soo sheegay meeshaan ma galnaa buu yidhi dadkii muhaajiriinow la tashday waa iskhilaafeen ansaarow la tashday waa iskhilaafeen odayaalkii hore ee muhaajiriintii hore hala ii keena yidhi iyagaa loo keenay hal talay siiyeen iskaga laabay dheheen meeshaan ma gelayni cabdiraxmaan ibnu cawf oo markaas xaaje iyo wax ku maqanaa yimid cumaroo rartay oo inuu baxaba diyaar u ah markaasuu xadiid sheegay nebigaanba ka maqlay yidhi daacuunku hadduu dhulka dilaaco ha gelinina kuwa ku jirana yaynan ka bixin bis ijtihaadkoodii iyo waxaa iswaafaqnas haddii marka dadku mukalaf waxay ku yihiin wixii iyaga ilaahay baray haddii aan la aqoonin xadiidkan waa la tashanaa ijtihaadkoodaasay ku dhaqmaayaan ninka madaxda u ahaana talada hadhow u gooynayo ayb ma la dhahayo marka dadkaasi nasay hareer mareen iyo ma imaanayso hadday ogaadaan laakiin naska waa in naskii loo soo laabto shuurada waxaa kaloo ku jira dadka lala tashtaa waa inay yihiin ahl ay u yihiin taladaas cilmi ahaanna inay cilmi u leeyihiin ammaanana inay leeyihiin oo dad markhaati gal ah inay yihiin dad ayaguba khaa'iniin iska oho ma lala tashanayo rasuulka dadkuu la tashan jiray dad caqlina u saaxiiba diin u saaxiibay ahaayeen ayb laa weliba dadka tajrubada u saaxiibka ee muddo adduunyada kusoo noolaaday waxyaabo badanoo kala duwan soo arkay iyo taladoodu aaday muhiim u tahay leanna cumar odayaalkan wuxuu u dalbaday muhaajiriinta hore iyaga marka khibro waxay qabaan ka badan raggan kale waana wada saxaabay ogaa waxyaabahaas dhanaa ku jira marka shuurada islaamka iyo midaan dimuqraadiyada waa kala duwan yihiin midaan dimuqraadiyada iyada lugtaa furan wax ay ku dhisan tahay e, diin kuma dhisna alla kacabsina kuma dhisna dadka waa tashanayaana la leeyahay nin walba hal coduu leeyahay ninka ugu caalimsan ummaddan oo ugu warac badan iyo ninka marna khamrada iska cabo salaada ka tago kaasna waa soomaali kana waa soomaali hal coday leeyihiin dhalka ayaa madax u noqonayo isku ra'yi bay ka qabaan labadooda kan markau hal rito kan kalena halu ridana taas caqlina maahan sharcina ma noqonaysa nin isagii loo talin lahaayo maalkiisiiba in laga celiyo laga masruufo ay ahayd haddii la yidhaha isagana codow leeyahay ninkan caalimkaa khibrada badanee da-da ahna iyo isagu waa isku mid la yidhaaha fanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin midaas marka islaamku ma qabo ta islaamku uu qabo waxay tahay dadka ahlulxalli waalcaqdiga in laga soo dhex bixiyo dad lala tashto khalaas wixii kale ee funuun khaas ah ahna dadka faniga yaqaano kuwooda ammaanada leh ayaa lagala tashanaya bis ninka madaxda kuwaas oo la tashanaya nin walbaa usha ma ag suraya xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qala xadaanaa xamaad bnu zaydin can isariy wa huwa asariy bnu yaxya bni iyaas hiqatun akhطأ alsdiyu fi tadciifihi abulfatx alasdi ayaa ninkan daciifiya waana ku gafay bukhaari fi ladabi lmufrad nasaa waa ka wariyaa iqa isaga can ilxasan xasan lbasri waay qaala wallaahi baan ku dhaartee mastashaara qowmun qolo ma tashtaan qadu hadda ka hor mastashaara qowmun qolo ma tashanin qadu weligood ilaa huduu waa la hanuuninayaa liafdali maa shaykan ugu fadli badan baa lagu hanuuniyaa bixadratihim iyaga agtooda ah ra'yiga agtooda ah midka ugu fadliga badan baa la tusaa maa bixadratihim yacni ra'yiga agtooda ah waay uma talaa markaa wuxuu aqriyey wa amruhum shuuraa baynahum kana marka ibnu wahab ayaa wariyey fi ljaamic fii jaamicihi min ariiqi sari ibnu abi shaybana musanafku ku wariyey min ariiqi iyaas ayb an lxasan weliba riwaayada iyadu waxay ahayd ibnu abi shayba maa tashaawara qowmun ilaa huduu liarshadi amrihim dad ma tashtaan ilaa waxaa lagu toosiyaa arrintooda midda ugu fiican waxaa laga qaadanaya marka labadan aharba eh, waxaa laga qaadanaya dictatornimadu inaysan dariiqa islaama inaynan ahayn islaamku digtaatoriya ma qabo ra'yigu hal qof inuu gacanta uu ku maroorsado uu yidhaa ra'yi kale ma rabo hadduu saas yidhaahdo taladii fiicnaydaa ka maqnaanaysa laabuddana qofkaasi hadduu wax kasta dhiso ama wax kasta uu sameeyo isaga lee dib ugu soo laabanayo baabi'inayo marka dambana digtaatoriyada marka haddii rasuulkii ilaahay oo habeenay maalin loo waxyoonayo dadkii tala uu weydiinayo maxaa u malaynaysaa cid kale midda kale shuurada macno kalea ku jiro dadka lala tashtaa waa jeclaanaya ninka madaxda u ah leanna waa qiimeynaan ninkii adiga ku qiimeeyo tala ku weydiiyey adiga inaad berri ku boodood wax ka boobto ma isku dayaysid leanna taladuuba kuu keenaan mushkila laakiin waxay tahay qofku inuu isaga keliya uun iska istibdaad iyo digtaatoriya inuu sameeyan islaamku kaasna ka mid maaha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan imu man ashaara calaa akhiihi bigayri rushdin ismu man qof dembigiis ashaara calaa akhiihi walaalkii u ishaaray bigayri rushdin tala fiican la-aanteed biqayri rushdin yacni hanuun la-aan taladii fiicnayd buu ka qalloociyey tala kalou madax u saaray qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid wahuwa lmuqri qala xadaanii saciid bnu abi ayuub qala xadaanii bakru bnu camrin wa huwa bakru bnu camrin almacaafiriy almisriy imaamu jaamiciha saduuqu caabid ayb can abi cuhmaana muslim bni yasaar waa ninkan marka muslim ibnu yasaar almisri aumbudiy abu cuhmaan maqbuulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa muslim fi lmuqadima wa abu dawuud wاtirmidiyu wabnu maaja ayib meeshaan marka riwaayadan hadda bakru bnu camrin iyo abu cuhmaan cid u dhexaysa maleh laakiin riwaayada imaam axmed musnadka abu cuhmaankan iyo bakru bnu camrin wuxuu dhex geliyey dhexdooda abu cusmaan wuxuu dhexgeliyey ayb abu cusmaan ibnu nucayma wuxuu dhexgeliyey marka waxaan ujeedaa camr bnu nucayma ayb taasowna rajax ayaa raajix oo mutaabacaad iyo wax leh ayb camr bnu abi nucaymaha in la dhex geliyo bayna bakr bni camrin iyo bayna abi cuhmaan eh, muslim ibni yasaar camru bnu abi nucayma ku jiro ayb xadiidkana marka camru bnu abi nucaymahaas buu daciif ku noqona leanna isagii baa war ku jiraa badan ayib arnaa-uud marka taxqiiqa musnadka dhexgelintaasuu rajaxay mutaabacaadna waa u keenay albani laftirkiisa eh, sidaasoo kale u yeelay ayb oo saxeixada saddex kun iyo sideed boqol ayuu wuxuu yidhi wabidalika yankashifu lii ana alisnaada daciifun marka ninkaa inuu ku jiro yaa waxaa iigu soo caddaatay buu yidhi isnaadku inuu daciif yahay <coughs> khilaafan limaa kuntu dahabtu ilayhi sidaana waxay khilaafsan tahay sidii aan awal ku tegay qadiiman fii bacdi tacliiqaati yani tacliiqaadkiisa qaar xadiidkan waa saxiixiyey halkan marka hadda wuxuu leey waxaa ii caddaatay camr bnu abi nucayma inuu ku jiro oo riwaayada camar dhex gelinaysaa xoog badan midaanna mursal khafi a ah bay noqona markaas leanna ziyaadadu hadday qalad tahay masiid fii muttasil ilasaniid waay hadday ziyaadadu sax noqotona riwaayada kasoo horjeedaa mursal khafi ah ah ayb marka wuxuu yihi wadalika liana camra bna abi nucayma qaala daara quniyu fiihi misriyun majhuulun yutrak sidaasuu tilmaamay abu daawuud laftirkiisa laba riwaayo dhigay xadiidkan midna camru bnu abi nucayma ma leh midda dambana oo cabdullaahi bnu wahab ou maraayana camru bnu abi nucaymow dhexgeliyey marka waxaa is-xoojinaya marka cabdullaahi bnu wahab riwaayadiisa iyo midda musnadka ku jirto iyo mid kaloo rijdiin ibnu sacad oo daciifa saddexdooda camr bnu abi nucaym ay meeshan ku dhex sheegeen marka ninkaasaa ku jira xadiidkan marka qica ama qeyb ka midana abu daawuud baaba warinayayb can abi cuhmaana musa eh, muslim bni yasaar can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sal l slam man taqawala calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii korkayga ku yidhaahdo wax aanan dhihin falyatabawa maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka fadhiisan lahaa diyaarsado waman istashaarahu akuuhu lmuslimu qofkii ou la tashto walaalkii muslim ahna fa ashaara calayhi u tilmaamo bigayri rushdin talo wanaagsan waxaan ahayn ugu ishaaro faqad khaanahu waa khiyaanay waman uftiya futiyaa qofkii loo jawaabo fatwo bigayri habatin xuja la-aan daliil la-aan oo yacni wax taageero saxa la-aanteed fadwo qalada fa ismuhu dembigiisa calaa man aftaahu ninkii u fadwooday oo ahaaday korkiisa xadiidkan marka jumlooyinkiisa inta badan mutaabacaad waa leeyihiin meeshan laakiin waman istashaara waman istashaarahu aquuhu lmuslim faashaara calayhi bigayri rushdin faqad khaana hudan baa mutaabaco iyo shaahidi waxaan loo keenin laakiin iyadana de macaanidii aan soo maraynay hadda iyo yaa iska xoojinaya xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa qofkii lala tashto ee taladii saxnayd tala aan ahayn isagoo og dhinac mariya talada saxdaa qofkaas inuu khiyaanay iyo waman uftiya futiya bikayri thabatin ninkii jawaab masale inta weydiiyo hawo iyadoon waxba isagoon ku jirin loo jawaabo dembiga ninkii u jawaaba iska leh isagana waxaa laga rabaa marka hore qofka uu aadayo inuu iska fiiriyo hadduu isagu dadaalatiisa soo baxo ninkan marka e, culummada ou qaldo dembigiisa ninkaas askal waagii ou ogaadana waa inuu ka tagaa imaam axmed xadiidka musnadka uu kusoo saaray sideed kun laba boqol lixdan iyo lix ibnu cabdilbarna jaamicu bayaani اlcilmi wafadlihi fadlihi kun sideed boqol sideetan iyo sagaal waayo raqamka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ataxaabu bayna annaas isjacaylka dadka dhexdooda inay isjeclaadaan qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii akhii walaalkiis cabdulxamiida leedahay cabdulxamiid bni abi uways can sulaymaana bni bilaali can ibraahiima bni abi usayd wa huwa saduuq akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladab lmufrad waabu daawuud can jaddihi awowgan lama yaqaan marka xaafidka baabulmubhamaadka fasalka dambe ee taqriibka mubhamaadka uu uga hadlo wuxuu yidhi ibraahimu bnu abi usayd can jaddihi laa yucrafu min athaalitha akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu daawuud laa yucrafu muxuu u leeyahay haddana akhraja xadiidahu albukhaari fi ladab اlmufrad waabu daawuud iyo min athalitha iyo dabaqadiisana waa la sheegay cidda ka warisana waa la sheegay haddana laa yucrafudan maxaa ka wada caleh yaa isku dayahay a ya jahala ku sugan ama majhuululcayn ama majhalat lxaal ama ma jahalat lcayn jahalat lxaal iyo jahalat lcayn maxay ku kala duwan yihiin marka ya maya jahalat lcayn iyo jahalat lxaala baa la rabaa laftooda musalax iska qalalan le maalin walbaan akrinaynaa marka ma anfacayna huwa majhuululcayn maxaa la dhaha ya qofka daatadiisaba adaan la aqoonin see magaciisa loo sheegaa marka daatadiisa lama yaqaan haye boobsi boobsi waqtigaas ya hal raawi dheh hal raawiyaa ka wariya ko haye hal raawiyaa ka wariya wax ku dar lamana tawhiiqinin hahay saas dhan hal arday bisow leeyahay wax tawhiiqiyeyna ma leh waa majhuululcayn labaa ka warisa iyo ka badan wax towfiiqiyey ma leh jahaalatlxaal si kale haddaan u dhahno cadaaladiisa baatinkaa lama yaqaano majhuululxaalka cadaaladiisa baatinka maxay tahay marka maa hiya alcadaala albaaina taqwadiisa eh, maaha cadaala baaina alcadaalat albaaina waxaa laga wadaa ninkaani jarxi iyo tacdiil looma haayo culummadii wax ammaani lahayd ama wax jarxi lahayd war loogama haayo ninkaa majhuululxaal baatinkiisaan la aqoonin baatinku waa waxa u noqdo hadduu nin maxkamad qaalli fadhiyo yimaado markhaati ou keensado xaqaanaan leeyahay nimankaana markhaati iiga ah qaaligu waa inuu baaraa soomaa nimankaas inay horto markhaati galaan in kale waa la waayey wax sheegaa la waayey ammaan iyo xumaan wax ku sheega waa la waayey cadaala baatina looma hayo nimanka haddaala baaina hadhow haydhahina qof maa qalbigiisa laga warqabaa ee qalbi ma aha waxaasna waayahay ninkan marka eh, laa yucrafu min athaliati marka min athaalitha inuu yahay kutubtan in looga wariyo waa la yaqaan laakiin laa tucdiihi ma siinayso inuu ka baxaayo jahaalo saa uga bixi maayo hadda ka horaa nin wuxuu yidhi qofkan sow majhuul ku yahay magaciisaaba la yaqaanayen majhuulkiusa garanayn marka majhuul ninaan magaciisa la aqoonin u maleeyaa waxaan waa musalax musalaxaadkiisa gaar in loo bartay rabaanayb marka can jadihi ninkaa marka waa mubham saasaana marka majhuul ou ku yahay can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaala waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysaan xataa tuslimuu ilaa aad ka islaamtaan walaa tuslimuu ma islaamaysaan xataa taxaabu ilaa a iska jeclaataan yanii islaamkii iyo iimaankiiba hadda isku mid ka dhigaan wa afshu salaama salaanta faafiya taxaabuu waa isjeclaanaysaan wa iyaakum iska ilaaliya waxaan idinkaga digayaa walbuqdata nacaybka waxa nacaybka keenaan idinkaga digaa albuqda shayga nacaybka keenayo fa inahaa hiya alxaaliqatu waa midda xiiraysa waa qofka laa aquulu lakum dhihim idin dhihi maayo taxliqu shacra tintay xiiraysaa walaakin taxliqu diina diinkay xiiraysaa allaala wixii nacayb keenaya iska ilaaliya ayb xadiidkan marka waa xadiid xasan ayb qala xadaana mxamed bnu cubayd qala xadaana anas bnu ciyaad huwa abu damra can ibrahima bni abi usayd milahu mila alxadiid saabiq baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alulfatu ulfada iyo isu soo dumidda yani dadku inay isku soo dunsanaadaan ayb qaala xadaanaa axmed bnu caasim wa huwa abu muxamed albalkiyu ayb qaala marka ninkan eh, wuxuu leeyahay axmed bnu caasim abu muxamed albalkiyu zaahidun wamaa carafa abu xaatimin xaalahu abuu xaatim iraazi ninkan xaalkiisa ma uunan garanin ayb walahu fi riqaaqi min albukhaariyi mowdicun waaxid kitaab riqaaq min saxiixi اlbukhaari hal meel oo uga jiraa ninkan bukhaariga waana kitaabu riqaaq ayb halkaas meel iyuu bukhaari ku sheegay akhraja xadiidahu albukhaariyu ninkan hadda wax jarxi iyo tacdiil male isaga laakiin maxaa tacdiil u noqon karaana kownuhu in bukhaari fii saxiixii lagu xujaystay qofka waxay yidhaahdaan culamaaulxadiid qaar ka mida waxay dhaheen qofka haddii wax looga wariyo fii saxiixi lbukhaari faqad jaawaza alqandara ninkaasi fatashaadii iyo isbaaradii dadka lagu fatashaya waa dhaafe waa gudba mar haddii bukhaari fi saxiixi uga soo saaren qala xadaanaa saciid bnu cufayr qala xadaanii bnu wahbin can xaywata bni shurayxin can daraaj daraajkan marka daraaj abusamxi ayaa la yidhaahdaa wa huwa saduuqu fi xadiiihi can abilhaytham aciifun dacfun abulhaytham markuu ka warinayo dacfi baa ku sugan daraajkan sidiisa kale waa saduuq akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاlarbaca hadda halkan marka abulhaytham miyuu ka warina maya can ciisa bni hilaalin الsadafiy wa huwa ciisa bnu hilaal الsadafi almisriyu saduuqun ayb akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wabu dawuud wالtirmidiyu wالnasaa-iyu can cabdillaahi bni camr bni اlcaas can الnabiy sal ll ly slama qaal ina ruuxa almu'miniina mu'miniinta ruuxdooda ina ruuxa almu'minayni dhe labada mu'min ruuxdooda layaltaqiyaani way kulmayaan fii masiirati yowmin meel yacnii maalin meel looga socdo ayay ka kulmayaan wamaa ra'aa axaduhumaa saaxibahu midkoodna saaxibkiisa ma uunan arkin iyagoon is arag oo maalin meel loo socdo isu jiro ayaa labadoodii ruux waa kulmayaan yani waa isla joogaan arwaaxda iskula joogaan ayb marka ruuxdaani arwaaxdan kulmayso midda oo barsakha miya qabriga adduunyada dhexdeeda barsakha waay adduunyadii da waaba kulmi karaanoo ama waa hadal baa ka dhexeeyo iyo silo kale qabriga marka ay tagaanna waa arwaaxdu waa kulmaayaan wixii markaas isku jaal ahoo isku dhinac alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf hadday nool yihiin hadday dhinteen labadaba ayb xadiidkaasoo kale waay marka xadiidkan ayb caaisha waxay tiri xadiidkaas markay warinaysay naag bay aragtay ma ka joogi jirtay oo naagahan dadka ka qosolsiiya ah ayaa madiino timid mid iyadoo kale ay kusoo degtay markaasay waxay tihi sadaqa xibbii alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha اkhtalaf arwaaxdu waa isu soo dunmayaan wixii isleh wixii aan islahaynna oo kala boodayaan naagtaas hadda naagtaasay raadsaneen wixii banooni dheela iyagaa israadsada wixii culamaa iyagaa israadsanaya wax allaale wixii askara waa israadsanayaan dadka wixii arwaaxdoodu isla jirto dhan ayagoon is ogeynay ay isku soo dhacayaan adee laftaada hadda fiir hadaad magaalo tagta qariib aa ku tahay dad aadan ka aqoonin xoogaa nin culummo dharkeed watoo kale oo qaab culummo ama wax akhrinaayoo kale taad saa u dhegaysata isla markiiba qalbigaaga xaggiisa loogu soo aadaan ah wahaakada ibnuljawsi marka wuxuu yidhaahdaa xadiidka waxaa laga qaadanaa qofka haddii qalbigiisu uu necab yahay dadka wanaagsan qofkaasi in qalbigiisu xun yahay ha ogaado ha isgaaru yiri dee adiga qalbigaaga dadka culummada iyo dadka ahlu fadliga ahlu khayrka iyo goobaha khayrka iyo dharka calaamadaha islaamka markiiba ay ka muuqanayaan haddaad dhibsanayso waa qalbigaaga ma fiicnan waa inaad qalbigaagii dib ugu laabato ina ruuxa marka qiyaamo marka la tagana saas isu raadsanayaan ina ruuxa almu'minayni labada mu'min ruuxdooda layaltaqiyaani way kulmayaan fii masiirati yowmin maalin in loo socdo wamaa ra'aa axaduhumaa midkoodna saaxibahu ma arkin iyadoo aynan is ba haddana arwaaxdooda isla joogto qaala xadaanaa cabdulahi bnu muxamed xadiidkan marka imaam axmedaa wariyey musnadka min ariiqi bni lahiica can daraajin bihi isnaadkanna waa xasan leanna ibnu lahiica waa la mutaabaceeyey oo waxaa mutaabaceeyey saciid bnu eh, waxaan ujeedaa eh, xaywat bnu shurayx ayaa mutaabaceeyey marka xadiidka marka bi lmutaabaca wuxuu ku yahay xasan marka daraaj waxba uma dhibaayo halkan qala xadaana cabdالlahi bn mxamed whuwa اlmusnadiy aljucfiy qala xadaana sufyaan can ibrahima bni maysarata can طawus can ibni cabaas sufyaan waa ibnu cuyayna qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi annicamu tukfaru nicamka waa lagu kufriyaa waa la abaal dhaca waraximu qaraabadana tuqdacu waa la gooyaa yacni dadka shanigooda waa nin abaal loo galay oon gudaynin waa jiraa qaraabadii mid goynayana waa jiraa walam nara ma aanaan arkin buu yidhi laakiin mila taqaarubi lquluub quluubta say isugu soo dhowaato wax lamida ma arkin yani waxkoodaa dadkan ayagoo isu dhow qaraabo ahy isgoynayaan qalbigoodan israbin ninkaani ninkaan isagoo xiriir lalaho mar walba nicam iyo wax siinaayo abaal dhaca laakiin dadka isku quluubta ah ma kala tegayoo quluubtii marka waa isdoonanaya annicamu tukfaru nicamka waa la abaal dhaca waraximu qaraabadana tuqdacu waa la gooyaa walam nara ma aanan arkin mila taqaarubi lquluubi quluubta isu soo dhowaanshaheedaoo kale wax lamida ma aanan arkin ibnu abidunya ayaa soo saaray xadiidka raqamkiisu ee toddobaatan iyo toddobo kitaabu likhwaan ayuu kusoo saaray min ariiqi moxamed ibni qudaama can sufyaan bihi ayb xadiidkanna wuxuu la mid yahay un alarwaaxu junuudun mujanada oo kale qaala xadaanaa farwat bnu abilmaqraa qaala xadaana alqasimu bnu malik wa huwa bnu malik almusaniyu saduuqun fiihi liin akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wtirmidiyu wanasaa-iy wabnu maajah can cabdillaahi bni cawn cabdillahi bni cawn bni artabaan can cumayr bni isxaaq ayib wa huwa maqbuulun cumayrkan taabacay waxba u baahan yahay akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi almufrad wاnasaa'iyu ibnu maciinna waaba towsiiqiyey fii riwaayati cuhmaana bni saciid addaarimi canhu qaala wuxuu yidhi kunaa nataxadasu waxaan ku sheekaysan jirnay ina awala maa yurfacu waxa ugu horeeyo la qaadayo min annaasi dadka xaggooda laga qaadayo ulfatu waa isjacaylka iyo dadku inay ishaystaan oo ay markaa yacni isu soo dunmayaan taasaa waxa ugu horeeyo la qaadaayo kaas inay tahay yaan ku sheekaysan jirin xadiidkan marka xadiid saxeixa weeyaan isnaadkiisu waa saxeix sheekh ilalbani isaga wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu ku cileeyey wuxuu yidhi fiihi alqaasimu bnu malik markaasuu yidhi fiihi liin intii jarxiga bisow qoray tacdiilkii waa ka tegey leanna ninkan tarjamada oo xaafidka tarjamada ou ibnu xajar taqriibka uga bixiyey waxay tahay saduuqun fiihi liin isagana marka wuxuu yidhi qaasim ibnu maaligaa ku jira fiihi liin bisaduuqi male haddii la dhihi lahaa sheekhu meelo kaleu fiiriyey oo taqriibka isaga markaa iskuma qaydinna ninkan haddii meel kale la tago tacdiilkiisa tirada ka badanaya oo tahdiibu lkamaalka mizi wuxuu yidhi qaala axmed kaana saduuqan imaam axmed wuxuu yidhi ninkaanu saduuqu ahaa yaxya bnu maciin fii riwaayati cabaas adduuri iyo ibnu abi khaythama waxay yidhaahdeen ka wariyeen ibnu maciin inuu yidhi hiqatun cijli sidoo kale iyo keyrkiis hiqatun bay dhaheen yaxya bnu maciin riwaayo kale oo fii riwaayati ibni ljunayd saduuqun buu yidhi waa tacdiil iyada xataa abuu xaatim wuxuu yidhi saalixun laysa bilmatiin saalixun laysa bilmatiin laysa bilmatiin marka jarxi maaha saalixuu yidhi aad laakiin uma xoog badna laakiin cindahu quwatun quwo un waa leeyahay marka iqa maahane waa saduuq waay warkaan macnihiisa fiiri marka abu daawuud isaga su-aalaat abi cubayd wuxuu yidhi laysa bihi ba'sun laysa bihi basun waa alfaadi tacdiilka ayb intaasuu mizi sheegayba bis asayd jarxigiisa maba sheeginba mizi laakiin ibnu xajara tahdiibu tahdiibka hal nin buu ka sheegay ninkaa inuu daciif waayo yidhi waana zakariya asaaji oo wuxuu yidhi xaafidka tahdiibka uu ku yidhi qaala saajiyu fii yani ninkan uu ka yidhi daciifun dacfigaasna marka de waa daciif oo aan la fasirin haddii jarxiga iyo tacdiilku iska hor yimaadaan jarxigu markuu mufasar yahay baa la hormariyaa isaga laakiin jarxi aan mufasar ahayn laa yuqadam ma laga hormarinayo tacdiil qaacidadu saas marka iska dhaaf ninkan haddana bukhaari fii saxiixihi bukhaariyaa xujaystay wa muslimun fii saxiixihi buu ku xujaystay waxaa dhici karta marka axaadiid dhif ah inuu ku gafo fiihi liintu marka macnaheedu inu intaas uu ku ekaado sheekh ilalbani laftiisa saxiixada silsilat alaxaadiid asaxiixa wuxuu sheegay uu keenay e, e, isaga laftiisa laba kun e, yani waxaan ujeeda shan boqol iyo sagaashan iyo shan raqamka shan boqol iyo sagaashan iyo shan xadiid uu sanadkiisa ku jira ninkan uu keenay markaasuu wuxuu yidhi wahada rijaaluhu iqaatun rijaalu shaykhayn rijaashiisa waa hiqaat rijaalu shaykhayn hayra camaar bni khaalid buu yidhi ninkaa maahane wahuwa hiqatun marka qaasimkan raggaas uu daayey uu ku daray xadiidkiisana uu saxiix yeelay marka silsila saxiixa xadiid ninkan ku jiro ayuu saxiix yeelay wuxuuna tilmaamay ninkan inuu iqo yahay min rijaali saxiixaynna uu yahay min rijaali shaykhayn inuu taasaa toosan marka middaan hadda taallo tacliiqaadkan hadda idin dhigan idinka ama daciif adabi lmufradka uu yidhi fiihi liin oo tacdiilkiiba uunan soo qaadin qaladaa ku jira marka middaas kalaa saxsan ayb de midda kalena maaha inuu xadiidkan meeshaas uga hadlayo uga wadan waa xadiid kale marar badana marka ardada waxay su-aalaan kitaabkanaan akhrinaynaa marka kuwaan kitaabadan dabacaadkan tijaariga hoosta waxa uga yaalla saxiix daciif saxiix daciifka uga yaal yay soo qaadayan markaasay weydiinayaan saanaa la yidhi xadiidkan daciif waaye xadiidkan saxiix waaye yacni maahan waxa meeshaas ku qoran kama dambays inay iska tahay ma ahan saa u qaadani weligaa waxa meeshaas ku yaala hadadaad aragto qaala alalbaniyu daciifun oo wuxuu yidhi alqaasim ibnu malik fiihi liin haddaadan adiga dib u raacin oo aadan fiirinin cilmi ma cilmi ma ogaanaysid xaqaa'iq badanaa kaa qarsoonaanaya sheekh alalbanina waa mujtahid mararka qaar waxba weyl duufaa waa gafi karaa adigii markaadoo heli kara inaad wax fiiriso meel inaa isku koobto weligiin ha yeelina haddii marka aad howl fududaysato saxiix daciif saxiix daciifkaas raacdo adigana waa ku cilmi la-dahay ogaadan marka ardayga melihi aniga soon mustalixi baranin ama kutubtiiba aan kala aqoonin meeluhu waxuu raadin ha fiirsho laakiin isku day inaa wax barato ood musdalixiina barato idilaacaagana uu fiicnaado ayb haddii kale markay ugu yar tahay haddaad aragtaan culummo kale oo kutubo kale taxqiijisay ama dad kale oo wax akrinaa iyo daad aragtaan ha ku degdeginina waxa meeshaas kugu qoran keliya garsoor ha ka dhigin hadhow hadhihin marka ninkan wuxuu sheegaa maxay tahay kitaabka saanaaba ku taaleen kitaabkan waxyi maaha rasuulka maaha waxa dhahaya saxiix daciif ayb xadiidkan marka waa saxiix weeyaan macnihiisuna marka waa kaasaa kun wuxuu yidhi kunaa nataxadasu waxaan ku sheekaysan jirnay an ina awala maa yurfacu min annaasi lulfa maqduuc saxiix waxa ugu horeeyo dadka laga qaadaa waa in ulfada isjacaylka dawaataasa annaga nalaga qaaday hadda maxaan haynaa marka taxta ayb mararka qaar haddaad tasawur qaado ood istiraahdid war yacni ummad hadday ka tagto isjacaylka iyo isgacan qabashada iyo ay ka tagto cadowgeeday u dhul dhacaysaa markay cadowgeeda u dhul dhacdana waxaa la dhihi karaa yani saan cadowma loogu jabaa tolo sida annaga aan ku jirna waxaan maraynaa war sidaan cadow ma loogu jabaa aan taagannahay leanna intaan ka dambeey wixii intaan ka dambeeya waa waa dhibaato ilaahan ka magan galnay wixii intaan ka dambeeya xaalkeennana la hagaajiyo ayb soomaalidii marka iyaga dhexdoodii ama muslimkii waxay iyagu ku kala tanaasuli karaanay iskula dhegayaan say u haayaan u hayaan baa cadow imaana waa ka qaadana marka adna halkaas istaag adna halkaas istaag waayahay waa ku qabaa waa midda hadda socoto halkaas istaag waayahay waa istaagay hebel intuu heli lahaa labadeennaba aan bannaanka ka joogno war hebelkan kaloo helaayo haddaa muu kaaga daran yahay kaas kale kaas si kastou kaaga fogya xataa maanta haddaad col tihiin beri col ma ahaanaysin laa shaka taasaa loomanaga na iskula keen xaraareeyey marka ina awala maa yurfacu min annaasi alulfatu dadkii hadda xataa kuwii diinta sheegaya war ulfadii iyo muslimka isjacaylkiisa iyo hala soo celiyo maya maya ma waxaas bidco waayay ku dadkan ahlu bidaca waa la fogeynaan saad dhahaysaa waddankiiuu kula leeyahay maadaama meesha ka siibi karan isagii inaad walaalow dhahdood wax u sheegto ood rifqi iyo wanaag wax ugu sheegta maahane haddaad sanka u taagto asna sankuu kuu taaga wax laga dheefaa male marka waxaani marka ay awood la leeyahay yaa wixii la muquuni kara la muquuniyaa maahane yaa awood isu hayaa marka ilaahay in laga cabsado qofkii sidii wax loogu sheegi kara loogu sheego baabu lmisaaxi misaaxi kaftankii cadayntiisiibuu u baab yahay xukunkiisa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu culaya qaala xadaanaa ayubu wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can abi qilaabata can anas bni malikin qaal ata nabiyu sala allahu alayhi wasalam calaa bacdi nisaa'ihi nabiga wuxuu u yimid xaasaskiisa qaar ka mida wa macahunna ummu sulaym ummu sulaym baana la jirtay faqaala wuxuu yidhi yaa anjashatu anjashow anjashana waa mowla nabiy sal l slam nin cod wanaagsan u ahaa markuu geela iyo ugu luuqeeyo oo heesta ugu luuqeeyo geela waa didaaya qaala wuxuu yidhi yaa anjashatu anjashow ruwaydan yacni suq kaxay waay sawqan kaxayn ruwaydan oo tartiib ah ruwaydan marka waa sifo mawsuufkeedu xadfan yahay suq sawqan ruwaydan sawqaka bilqawaariiri kaxaynta aad kaxaynaysid bilqawaariiri yani kaxayntaada yani eh, ruwaydan ay suq kaxee sawqan kaxayn ruwaydan oo tartiib ah sawqaka kaxayntaada bilqawaariiri u tartiibi oo yani tartiib ugu kaxay eh, haweenka kaxayntaada yani haweenka aad kaxaynaysa u tartiibi qawaariir marka waa jamcu qaaruuratin dhalada la yidhahda dhalada naagaha marka dhalada waxaa loogu shabahaa ayaa la yidhi xagga jilicsanaanta iyo ladaafada iyo dacfulbinya ayb dhalada markiiba dhulka lagu dhuftaba waa kala jebeen jil marka kinaaya can innisaa waayo marka qawaariirkaas marka haweenka u tartiibi buu leeyahay oo geelii marka u heesay waa diday geeli waa orday naagihiina marka waa saaran yihiin inay ka dhacaan ay khatar u noqonayaan soomaali marka naagihii u dhimriyo u tartiibi <coughs> ayb ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa kitaabu listiqaama naagaha iyo ilmaha iyo xoolaha waxyaabaha lagu luuqeeyo ee codadka macaan dadka ugu dhow ee ku saamoobi og iyaga weyna xoolaha haddii loo heeso waa kaas geela waa iska yaaca orda heestaasuu marka uu ku karaar qaadana naaga iyo ilmana haddii ama loo heeso ama cod quruxsan iyo wax naqam iyo wax loo shido waa inay ooyaana laga yaabaa naagaha kuwa iskaga kuwa iska bururayo iskaga ooynayaa jira kuwan hadda heesaha iyo waxyaabahaas waxaan hadda bato anaashiidda iyo saas oo kalea wax daba joogo waa dad cuquushoodu xoogaa ama naago ama ilma u badan dadka caqligoodu xoogaa u yaryahay iyaga marka codadkaas iyo waa laakiin ragga iyo ma waxaas ma saameynayo yah kuwa banooniga marna isku dilaayo marna daawanayo marna ku jira kuwaas adduun iyo aakhiro waa laga mashquuliyey ilaahan ka magan galna waxaas ayb banoonigu hadda waxa waaye adduun iyo aakhiro dadkii waa mashquulin adduun iyo aakhiro waay xataa ma shaqaysanayaan dadkan nin sheekho masri aan aad ula yaabaa yani cibaaradiisa hadda ka hor wuxuu yidhi meeshaan masaruu jiray masri buu ahaa markaas wuxuu maqlay wuxuu ka sheekeeyey nin banooni ciyaaro oo lacaga intaas la-eg lagu qaadanayo oo mushaar intaas la-eg qaataa intaasaa lagu gatay la dhahay dadkii waddanka waxu soo saarayo askarti kuwii dhaqaatiirti dadkii wadanka u roonaay qudaadii lacag fiican ma qaataan markaasu wuxuu yidhi ummaddaani waxay noqotay yidhi umma tactamid cala rijli waxaa laga dhigi rabaa yidhi ummad oo lugta cuskanaysa ummad dhan oo caqligooda waxooda dhan lugtaw galayn ninkaas aad u xikmad badna laakiin gaalada yani waxaan noo keenay iyaga waxaa waaye umma tactamid cala almukh iyaga waxay rabaan inay maskaxda ictimaadaan annagana inaan lugaha ictimaadna la rabaa cunuga yarkaaba markau maqlo hal malyana hebel lagu gatay aqli kale male banooni inuu daba orda bisna ninkaasi marka maskaxdiisii waa dhimatay aakhiradiisii waa eber adduunkiisiina sidoo kale leanna maxaa laga hayaa cumri hamsiin sana haddii fiirsi iyo isku dilid iyo ka sheekayn iyo dheelid lagu jiran wixii alla u abuurayba waa ka tega walidaalika yani bahalkaasi dhib weynu hadda dadka ku haya qala xadaana cabdاllahi bnu صالح qala xadaanii اleyثu wahuwa اleyث bnu sacdi qala xadaanii bnu cajlan can abiihi maa ka tegin faqaala abu qilaabata abuu qilaaba wuxuu yidhi fatakalama nabiyu sal l slam bikalimatin buu ku hadlay low takalama biha bacdukum qaarkiin hadduu ku hadli lahaa lacibtumuuha calayhi waad ku ceebayn lahaydeen qowluhu sawqaka bilqawaariir kaxayntaada aad naagaha kaxaynayso ood quminayso yani warkaas baa nooc kaftana ku jiraabuu ka wada xadiidka bukhaari baa wariyey fii kitaabi aladab isnaadkan laftiisuu kusoo saaray qala xadaana cabdاllahi bnu salix qala xadaanii leysu qala xadaanii bnu cajlan qala can abiihi w saciid saciid bn abi saciid almaqburi aabbihiina waa cajlaan almadani ayb ama aabbihiisuu ka wariyey ama saciid almaqburi can abi hurayrata qaaluu yaa rasuula allah inaka tudaacibuna saxaabadii waxay yihahdeen rasuul allah adiga waa nala kaftantaa qaala wuxuu yidhi innii laa aquulu anigu ma dhahayo ilaa xaqan xaq unbaan dhahaya bis haddii aan kaftama xataa wax qalada ma sheegayo xaq unbaan ku kaftama qala xadaanaa sadaqatu qala xadaanaa qaala ahbaranaa muctamirun can xabiibin abi muxamed xabiib bni muxamed alcajmi waay hiqat caabid can bakr bni cabdillaahi wahuwa almusaniyu taabiciinta dhexe ayuu ahaa qaala kaana asxaabu nabiyi sal ll ly slam yani taabiciinta dhexow ahaa saxaabo badanoo soo gaaray kaana asxaabu nabiyi sal ly slam nabiga asxaabtiisu waxay ahaayeen yatabaadaxuuna inay isku tuurtuuri jireen bilbitiiqi batiiqa maqalkan bocorka ama batiiqa ayay isku tuurtuuri jireen kaftan mararka qaar waa naftay tarwiixay sii jireen mararka qaar naftii macnaa in laga tarwiix la siiyo laga raaxeeyo fiicanayb <coughs> fa idaa kaanat alxaqaa'iqu marka ay xaqaa'iqda timaada iyo hawsha kaanuu hum rijaal kaanuu iyagu waxay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu alrijaala raggi rag bay ahaayeen dhaban marna sidaasay u kaftamayaan marna waxaa weeyaan eh, markay xaqiiqda timaado howl la yskaga baahdo ama jihaad ha ahaato ama dacwo ha ahaato dadkeeday ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen humta damiir munfasil oo waxaa laga dhigi karaa iska allah maxala lahu min alcraab kaanuu waxay ahaayeen hum iyaga arijaala raggii bayba ahaayeen midin nasbina midin fatxina ya saasaa fiican anu waa ii godeen xadiidkan marka eh, sanadkiisu waa saxiix rijaashiisuna waa rijaal lbukhaari fi saxiixi xabiib marka laga reebo xabiibkaasuna waa hiqatun caabid sida uu taqriibka ku yiri alxaafid ibnu xajar marka waxaa laga qaadanaa mararka qaar in la kaftami karo shay lagu kakaftami karo xaqiiqda markay timaadana dad in loo ahaa loo ahaado laakiin dad iyaga dhanba ciyaar lagu aadiyey oo dalko diintoodana aan ka warqabin dalkoodana aan ka warqabin mustaqbalkoodana aan ka warqabin kaas oo kale marka qala xadaanaa bishr bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qala ahbaranaa cabdullahi huwa bnu lmubaarak qala ahbaranaa cumaru bnu saciid bni abi xusein can ibni abi mulaykata qaala masaxat caaishatu cinda rasuuli lahi sal l slam caaisha nebiga agteeday ku kaftantay faqaalat umuhaa hooyadeed baa waxay tihi yaa rasuula allah bacdu ducaabaati hada alxayi min kinaana yacni haadihi tani bacdu ducaabaati hada alxayi qoladan kaftankoodii wax ka mida waaye min kinaanata ah qaala nabiyu sal ll l slam bal iskaba dhaafe bacda masxinaa yacnii masaxad way kaftantay bacda masxinaa kaftankeenna wax qaarkiisay kaftantay hada alxaya qoladaan anagu haddaan nahay hada alxaya marka waxaa lagu nasbinaa ikhtisaas hada alxaya yani hadda qoladeenaan haddaan nahay ya maxaa tiri waa goday maahana ayb hada alxayu wax mubtadayo waxaasaa la ysaga qadara haddii la nasbiyana ikhtisaas waa lagu nasbi karaa soo maaha ayb xadiidkan ibn halkaan hadda xadiidkan suuradiisu mursalo u muuqdaa leanna ibnu abi mulayka waa taabici muxuu ka sheekaynaa qiso waagii nebiga dhacday ma jooga isaga marka ma joogin waa mursal marka suurada mursal u keena qaala ibnu abi mulayka wuxuu yidhi masaxat caaishatu laakiin ibnu casaakir taariikhi dimashqa juska afaraad soddon iyo lix min ariiqi bni abi mulayka waxaa ku sugnayd can caaishata buu yidhi ibn abi mulayka can caaishata anahaa masajat anahaa masaxat cafwan marka ibnu casaakir suuradiisu mutasilay u muuqataa marka laakiin de waxaa loo waxaanu ka soo gaari waayey riwaayadaas marka mutasilka ah iyo middan xadiidka maadaama makhrajkiisu uu mid yahay in la fiiriyo waaye ibnu abi muleyka dadka ka warinayo ma la mid yihiin dadkaan halkan ku jiro kale mararka qaar waxaa dhici karto irsaalkuba inuu saxiix yahay oo midaan marka wasliguna uunan sax ahayn lianna ninka canta keenay inuu daciif yahay iska suuragala waa dul istaagay ibnu casaakirka taariikhi dimashq dabcada daarulfikri laakiin rijaashan ibnu abi mulayka kuwa ka warinaya yaan ii suurogelin arag fiirintooda waa soo fiiri doonnaa ayb sheekh ilalbani isaga wuxuu ku daciifiyey xadiidka irsaalka riwaayadan marka hadday saxiix noqoto oo ibnu eh, eh, casaakir xadiidku marka irsaalka waa ka baxa waana saxiixu noqona laakiin iyadaa u baahan taxqiiq qala xadaana mxamed bnu sabaax qala xadaana khalidun huwa bnu cabdillaahi can xumaydin awiil can anas bni malikin qaal jaa rajulu ila nabiyi sal l slam nin baa nebiga u yimid yastaxmiluhu isaga oo inuu qaado rabo eh, yani gaadiid isii buu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiga sal l slam ana xaamiluka waa ku qaadayaa buu yidhi calaa waladi naaqatin hal cunugeedaan kugu qaadaa buu yidhi hal cunugeed ayaan kugu xambaarayaa in gaadiidkaaga dhigaa ku seenaya ninkii marka wuxuu u qaatay hal cunugeed cunug yar qurbac iyo nirig iyo wax lamidoo iskaga qaatay qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow wamaa asnacu maxaan ku samaynaa biwaladi naaqatin hal cunug ay dhashay maxaan ku falayaa maydaan la raran karaa faqaala rasuulu llahi sal ly slam wahal talidu libilu ila nuuqa wahal talidu libila ila nuuqu soo maaha waa ii cagsiye aniga wahal talidu oo ma dhashaa alibila geela ratiga ila nuuqu hal unbaa dhashayn ratiyaa kala dhalay hal le dhashay soomaa rati hal unbaa dhashay marka markaan kuleeyahay yani calaa waladi naaqatin waa ratigii hal unbaa dhashay koryo hoos marka waa la kaftamaa nabiga sal slam intaasuu marka uga qosolsiiyey waana xaq waxaa nabiga ku kaftamaa salawat wasalaamu calayhi shamaail muxamadiyaha iyo meelo badanaa lagu wariyey abu daawuudkana waa wariyey xadiidkan baabu maa jaa fi lmizaax tirmidina kitaabu lbiri wasila ayuu kusoo saaray baabu maa jaa fi lmizaax ayb hada aakhiruhu wallah aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed